alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wa sallama tasliima kasiira kitaabuulxaji kanna waxa weeye waa xajka kitaabkiisii weeye baabka laba boqol iyo saddex iyo soddon baabu wujuubi alxaji wa fadlih ay baabu dikri wujuubi alxaji xajka waajibnimadiisa sheegista la sheegaayuu u baab yahay wa fadlihi iyo fadliga xajka sheegista baab yahay qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila walilaahi allah waxa u sugnaado allah u waajibay cala annaasi dadka korkooda ugu waajibay xiju lbeyti beytka in la xajiyo man istataaca ilayhi sabiila wuxuu ku waajibay calaa man istataaca ciddii kari karta ilayhi yacni gaadhista markaa beytka la gaadhaayo kari karta sabiilan wadda ahaan u awoodi kartaa ayuu xajku ku waajibay manta waxaa laga beddelayaa naaskaa laga beddelaya waa beddelu bacdi weeye oo mankaasi wuxuu ku qaydan yahay kii mustatiic aha buu ku qaydan yahay waxay ka dhigan tahay calannaasi dadka korkooda ugu waajibay xijulbeyti almustaiic cala almustatiic bay ka dhigan tahay kii kari kara ayuu korkooda ugu waajiba oo ay minhum dadka ka mida dadka ka mida marka beddelubacdigu inuu mukhasis yahay oo mukhasisaadka mutasilkaa ah ka mid yahay bay culammadu ku tagaan yani tanoo kalena waa ka qaataan waman kafara fa ina allaha haniyun can alcaalamiin waman kafara ku kastoo kufriya oo gaalooba ka dafiraana wuxuu ka mid yahay kuwa gaaloobaye fa ina allaha haniyun can alcaalamiin allah hani buu ka yaho hodan buu ka yahay mid ka maarmay weeye can alcaalamiina khalaa'iqdoo dhan ilaahay hani buu ka yahay aayadda waxaa laga qaadanaya xajku inuu waajib yaha laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya inkaarka xajka la inkiraa inay gaalnimo taa laga qaadanaya inkaarka xajka la inkiraa inay gaalnimo taa laga qaadanaya bacdu ahlicilmi waxay kaloo ka daliishadeen qofku hadduu markaa yidhaahdo xajin maayo oo uu go'aansado weligii inaanu xajin inuu gaaloobayo bacdu ahlilcilmi ayaa ka daliishaday waman kafara fa ina allaha haniyun cani alcaalamiin yacni saa ka daliishaday laakiin jamaahiirta culammadu kollay kufri akbara kama tartiibiyaan laakiin saxaabada qaarkood waa laga soo weriyey sida cumar bnu khataab radia allahu canhu wa ardaah inuu yidhi qofkii xoola haysta oo xajin waaya inuu ka cabiray yacni waxa weeye hadal marka laga fahmayo gaalaysiin laga fahmayo ayuu ka cabbiray qofkii marka waxa weeye yacni marka xajkii awoodi kara oo xajin waaya iska joogay joogay joogay marka kaas waxa weeye marka uu dhimanayo ilaahay rajcu weydiisanaya kuwa rajcada weydiisanayu ka mid yahay hadduu doonana isagoo yahuudiya ha dhinto hadduu doona isagoo nasraaniya ha dhinto hadduu xajinba waaye hadal noocaasa ayuu cumar bnu khadaab u cabbiray marka cibaaradiisa calaa kulli xaal waxay yidhahdeen culammadu waxaa laga fahmayaa inuu ka qabay inuu gaal yahay qofkaan xajinini saas marka inuu ka qabay baa laga qaadanaya bay yidhahdeen loogama jeedo qofkii waxa weeye dee taraakhigii iyo iyadoo wax markaa mudayiq ka dhiga ayna jirin yani marka taraakhi markaa samaynayo isagoo go'aankiisu ahaa inuu xajiyo laakiin waxaa laga tilmaamayaa mid go'aansaday inaanu xajin ya kaas ayaa loo jeedaa laakiin kanay culammadu isu khilaafaan maca alfawr baa mise cala ataraakhi maca taraakhiga inuu ku gaalaysiinayo muraadku maaha hmm, culamada qaarna waxay ka cabireen qofkii xajin waaya hadduu markaa munkir yahayna waa kaafir kufri akbar haddaanu munkir ahaynna waa kufri asqar waa kufrun duuna kufrin waa kufri ka sokeeya kii weynaa oo bimacnaa dembi kabiira ah weeyaan xajka qofkii uu ku waajibay oo xoolaha lahaa oo xajin waayey kadibna xoolihii ay ka baxeen muxuu xaalkiisu noqonayaa jawaabteedu waxay tahay xaalkiisu wuxuu noqonayaa qof marka xoolo lahaa ee qaani qabsatay oo ku waajibtay xoolihiina ay ka baxeen daynna ku reebeen xajka wujuubkiisi mar hadduu ku waajibay oo xoolo lahaa oo isagu ka gaabiyo oo la iman waayey ka dhici maayo walow faqiirba ha noqdo waa dayn saaran fa daynullaahi axaqu an yuqdaa wujuubkaa fuulay kama dhacaayo isagaa tafriidka la yimi oo ka gaabiyey oo xajin waayey markuu xoolaha haystay waxay ka dhigan tahay un dadkii marka waxaa weeye xoolaha lahaa ee zakada ka bixin waayey ee iska hayey toban sano sekadood iyadoaanu bixin baa xoolihii ka baxeen wuxuu noqday eber aan shayna haysan tobanka sano sekadoodiina waa lagu leeyihi waa qaan lagu leeyahay inay xooluhu ka baxeen kaga dhici mayso waa sidaas weyi xadiidka kun iyo laba boqol iyo sagaaliyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo sagaashan waa kun iyo laba boqol iyo sagaashan dabcadaha qaar wa can ibni cumar radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal buniya alislaamu calaa khamsin buniya alislaamu islaamka waxaa lagu bineeyey calaa khamsin shan baa lagu bineeyey shan tiir baa lagu dhisay ka bedelo shahaadati an laa ilaaha ila allah shahaadati iyo shahaadatu baa labadooda bannaan yihin haddaad hoos dhigto oo shahaadati tidhaahdo waxay noqonaysaa macduudka inaad caddadka ka beddelayso wa badelu mufasal min mujmal shay mufasala mujmalkii laga beddelayo calaa shahaadati an laa ilaaha ila allah ayaa lagu dhisay wa ana muxamadan rasuulu llah wa iqaami asalaati wa iitaa'i zaka saa weeye haddaad rafciso oo shahaadatu tidhaahdo kuwa ka dambeeyana waad rafcinaysaa wa iqaamu iyo wa iitaa'u iyo wa xaju iyo wa sawmu baad odhane waxay markaa noqonaysaa inaad tidhahdo hiya shantaasi waxay tahay shahaadatu an laa ilaha ila allah mubtadahaasad markaa u khatari waxaa lagu dhisay shahaadati an laa ilaaha ila allah ay calaa shahaadati an laa ilaaha ila allah qirista la qiraayo mid xaq lagu caabudaa inaan u jirin allah mooyaane ayaa lagu dhisay wa anna muxammadan iyo qirista la qiraayo in muxammed calayhi asalaatu wassalaam rasuulu llahi rasuulka ilaahay uu yahay sala allahu aleyh wasalam qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam albakhiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calay ya nabigu wuxuu yidhi bakhaylku waa ka agtiisa laygu xuso aan igu sallin marka marka nabiga la soo qaado ama sifadiisa ama magiciisa waa in lagu salliyaa calayhi asalaatu wassalaam wa anna muxamadan rasuulu ullah iyo qirista la qiraayo inuu muxamed rasuulkii ilaahay yahay la qirayo ayaa lagu dhisay wa iqaami asalaati iyo salaada in la oogo oo la taago ayaa lagu dhisay wa iitaa'i azakaati iyo zakada in la bixiyo oo ciddii xaqa u lahayd la siiyo ayaa lagu dhisay wa xaji ilbeyt iyo beytka in la xajiyo ayaa lagu dhisay wa sawmi ramadaan iyo ramadaan in la soomo ayaa lagu dhisay riwaayaadka qaarkood waxay soo hormarinayaan xajka oo soonka ramadaan bay dambaysiinayaan riwaayadaha qaarkoodna waxay soo hormarinayaan soonka ramadaanoo xajkaay dambaysiinayaan muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna nebigu wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam islaamnimada in shan tiir lagu dhisay shantaa tiir waa arkaanulislaam baa la yidhaahdaa almabaaniina waa laga cabiraa almabaani marka la odhanaayo waxaa laga soo qaatay buniya alislaamu calaa khamsiin saasaa marka waxa markaa mabaani loo yiri waa kuwii lagu dhisay weyi waa shantaa rukni labada shahaado waa isku rukni labada shahaado waa isku rukni keli ah salaaduna waa rukni zakadu waa rukni xajku waa rukni soonka ramadaanna waa rukni waa shantaa tiir weyi waa arkaanulislaam xadiiskiina waa sheegaya jibriil ya akhbirnii can lislaam qaala an tashhada an laa ilaaha ila allah ana muxamadan rasuulu allah watuqiima asalaa ila akhirihi oo shantaa tiir buu isaguna saa u tilmaamay mawdicu shaahid hadda wuxuu u soo qaatay xajku inuu arkaanta ka mid yahay iyo ashyaada diinka islaamka lagu dhisay inuu ka mid yahay marka xajkii waa rukni arkaanta diinta ka mida oo marka xajkii waa waajib weeye waana rukni arkaanta diinka ka mida weeye qur'aanka iyo sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo ijmaacu alculamaa ayaa intuba daliil u yihiin iyo ijmaacu alculamaa ayaa intuba daliil u yihiin oo markaa laga qaadanay xadiiska kun iyo laba boqol iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo koob iyo sagaashan wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala khatabanaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalama faqaal abu hurayra waxauu rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam baa noo khudbadeeyey oo waxa uu yidhi yaa ayuha annaasu dadow ina allaha qad farada calaykum alxaja faxujjuu ina allaaha allaah farada calaykum alxaja korkiinna wuxuu ku faral yeelay xajka faxujjuu xajiya faqaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi akulla caamin yaa rasuula allah ma sannad kasta ayuu xajka nagu faral yeelay ama ma sannad kastaannu xajinaa fasakata nebigu waa aamusay calayhi asalaatu wassalaam xataa qaalaha alaaan ilaa uu saddex goor ka yidhi yacnii saddex goor ku celiyey fa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam low qultu nacam lawajabat haddaan odhan lahaa nacam haa haddaan odhan lahaa oo waa idinku faral yeelay sannad walba la wajabat way waajibi lahayd walama istatactum manaydaan kari karteen manaydaan kari karteen uma qaala intaa dabadeed uu yidhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam daruunii maa taraktukum daruunii iga tago ii daaya maa taraktukum wixii aan idinka tegay bimacnaa wixii aanan waxba idinka odhan ii daayo bimacnaa idinku su'aal ha ka sii keenina yacni xukum idinka odhan waayey ama waxba idinkaga waajibin waayey ama idinka xaaraantinimayn waayey ama idinku waajibin waayey ii daayo mawaajibba ma xaaraanba su'aalaha caynkaasa ha keenina wixii aamusay iska dhaafa fa inamaa halaka man kaana qablakum bikasrati su'aalihim wa ikhtilaafihim cala anbiyaa'ihim fa inamaa halaka waxay ku halaagsameenoo qura man kana qablakum kii hortiin ahaaday dadkii hortiin ahaadoo idinka horreeyey bikasrati su'aalihim su'aalahoodu farabadnida ay farabadnaayeen iyo wakhtilaafihim khilaafkoodii ay khilaafayeen calaa ambiyaa'ihim nebiyadoodii ay khilaafayeen ay ictiraadayeen oo ay marka waxaweeye yacni markaa caasiyayeen oo ay markaa su'aalaha markaa tacanudka ku keenayeen oo ay markaa ictiraadka ku samaynayeen oo ay caasiyayeen faidaa amartukum bishay haddaan idin amro bishayin wax haddaan idin amro faatuu minhu ma statactum faatuu minhu waxaa kala timaadaan ma statactum waxaa kari kartaan kala kaalaya shaygii aan idin amro waxaa awoodi kartaan kala kaalaya waidaa nahaytukum can shayin fadacuuh haddaan shay idinka reebana fadacuuh ka taga rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey ninkan nebiga calayhi salaatu wasalaam su'aashan weydiiyey akulla caamin yaa rasuul allah wuxuu ahaa sida riwaayaadka qaar ku soo aroortay alaqracu bnu xaabis alaqracu bnu xaabis ninkii la odhan jiray ayuu ahaa ninkaasaa su'aasha weydiiyey nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam allah inuu xajka waajibiyey ina allaha qad farada calaykum alxaja faxujjuu saasuu yidhi marka wujuubka xajka sida qur'aanka uu ugu sugan yahay baa sunnada nebigana sala allahu alayh wasalam ugu sugan yahay xadiiskii horena waa ka qaadanaynay wujuubka xajka xadiiskanna waa laga qaadanaya marka xajku waa faral laakiin dadkoo dhan faral kuma ahe ciddii kari karta ayuu faral ku yahay sida aayaddaba ku sugan man istataaca ilayhi sabiila axaadiista qaarkoodna ku soo aroortay waxaji ilbeyt liman istataaca ilayhi sabiila aqrac ibnu xaabis markuu nebiga weydiiyey sannad walba miyuu nagu waajibiyey nebigu waa ka aamusay ilaa saddex goor su'aashuu ku celiyey marka dambena wuxuu ku jawaabay hadal laga fahmaayo inaan sannad walba la waajibin low qultu nacam lawajabat ila low baa la sheegay iyo jawaabteed moogta yacani lowdan waxay faa'iidaynaysaa sida waaqica ahi inay tahay xagga ficlu shardiga iyo jawaabu shardiga labadaba inay markaa tahay sida waaqicaahi taa khilaafkeeda inuu nacam yidhi ma jirto inay waajibtayna ma jirto marka idan waxay noqonaysaa waxa weeye sannad qura in la xajiyaa waajiba biasli sharci hal marbuk waajiba riwaayaadka qaarkoodoo sii caddaynayaana waa jiraan inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam alxaju mara famaa zaada fahuwa tatawuc xajku waa hal mar qura wixii ka dheeraadi waa sunne wixii ka dheeraadi waa sunne kadib nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qaacide guud daruunii maa taraktukum wixii aan idinka tegay oo aanan waxba idinka odhan oo xukum idinka saarin ama taxriim ama wujuub ama xaaraantinimayn idinkuna iska dhaafo su'aal ha ka keenna yani aayaddii muxuu allah yidhi laa tas'aluu can ashyaa'a in tubda lakum tasu'kum wain tas'aluu canha xiina yunazal alqur'aanu tubda lakum cafa allaahu canha yanii ashyaaha weydiinnina nebiga calayhi salaatu wasalaam haddii laydin muujiyo idin xubaato gelinaysa wain tas'aluu canha xiina yunazal alqur'aanu tubda lakum haddaa weydiisaan nebiga calayhi salaatu wasalaam goorta qur'aanka la soo dejinayo nebiga loo waxyoonaayo waa laydin muujinayaa masaa'ishaas cafa allaahu canha allah waa cafiyey waa cafiyey waxaa looga jeedaa xukum idinkama saarin asalkii ibaaxada iskaga sugan yihiin waa nooca ay yidhaahdaan usuuliyiintu alibaaxatu alasliya ibaaxada asliga ay yidhaahdaan qaacid ahaan fuqahadu ay ka cabbiraan alaslu baraa'atu dimma asalku waa in dimmadu beri tahay oo takliif ka beri tahay baa asalku yahay saas waxyiga waxaa laynoogu sheegay ashyaada ibaaxa asliya ay yidhaahdaan usuuliyiinta iyo fuqahadu ay yidhaahdaan qur'aanka iyo xadiiska cafwi baa lagu magacaabay cafwi ya cafa allaahu canha allah baa cafiyey yacni xukum idinkama saarin oo waa idinka dhaafay axaadiistana saas si leeg baa cafwiga ku soo arooray oo ibaaxada asliga cafwi lagu magacaabay wamaa sakata canhu fahuwa mima cafaa lakum wuxuu ilaahay ka aamusay waa wuxuu idiin cafiyey weeye yacni waa idin banneeyey ibaaxa asliya weeyaan xadiiskaana culammadu sanadkiisa way taxsiiniyaan oo marka jamac ahlucilmiga ka mida ayaa yidhi isnaadkiisu waa xasan sheekh albaanina waa taxsiininaya waana looga horreeyey marka xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa daruunii maa taraktukum marka shaygii xukum aan laga waajibin ama aan la xaaraantinimayn ama aan la waajibin wuxuu noqonayaa ibaaxadii asliga ahayd inuu iskaga sugan yahay qofkana waxba kama saara taasina waa mas'alo masalada labaad ee xadiisku tilmaamaya waxay tahay ummadihii hore su'aal badnaanta iyo khilaafkay nebiyada khilaafi jireen in lagu halaagay adaatu xasrina waa la geliyey fa inamaa halaka man kaana qablakum waxay ku halaagsameenuun bikasrati su'aalihim wa ikhtilaafihim cala anbiyaa'ihim riwaayo kale waxaa ku soo aroortay kasratu masaa'ilihim wakhtilaafuhum cala anbiyaa'ihim ba'da in laga saaro kasra la rafciyo oo laga dhigo isimkii kaana laga dhigo isimkii kaana laga dhigo haddaba markay sidaa noqoto kasratu riwaayada ah ikhtilaafku ma wuxuu noqonayaa majruur mise wuxuu noqonayaa marfuuc marka kasratu ay godan tahay oo ba'du riwaayadayna ku jirin culamadu waxay nasgareeyeen in la godaayo oo ikhtilaafku kasraday ku cadfan tahee su'aasha ama masaa'isha kuma cadfana ee waxay ku cadfan tahay kasradoo farabadnida ah su'aal badnaanta iyo wakhtilaafuhum khilaafkooday khilaafayeen calaa ambiyaa'ihim waayo khilaafka nebiyada la khilaafo ama takdiib ama ictiraad ama bushi ama wax la mida ama cisyaan lagu khilaafo mid walba mukhaalafo weeyo dembi weeye haddii takdiib iyo ictiraad iyo ay tahayna iyo tacanut iyo wax la mida ay tahayna iyada waaba khatar weeye khatar haddee waxay noqonaysaa markaysaga kufriga baa markaa ka imanaya gaalnimaa ka imanaysa markaa farabadni kuma xidhnee mukhaalafada iyo ikhtilaafka la farabadiye imaatinka lala yimaado ikhtilaafka keliya ku filan ya taasaa ku filan inay sababulhalaag ka mid noqoto iyada ayaa ku filan su'aal badnaanta maxaa looga jeedaa su'aalo badan inay weydiiyaan ma baa waxaa la odhanayaa su'aalaha haddii tacanut looga jeedo ama jikaar iyo wax la mida waa shay madmuum ah waa shay xun weeye masalan oo kale nimankii reer banu israa'iil waxaa lagu yidhi idbaxuu baqara sac gowracaa lagu yidhi intee ay su'aal ka keeneen sacu waa maxay waa sac nooceeya yacni markaa muxuu yahay yacni waxa weeyaan waxaa ku fillayd markii lagu yihi idbaxuu baqara saca ugu dhow intay soo qabtaan ceebka saliima inay bireeyaan bes markastay su'aal keenaan waa la sii adkeeyaa oo waxaa lagu sii qaydaa nooc gaara oo saca ka mida taana waxaa u sababtay su'aashooda u sababtay waxaynay culammadu yidhaahdeen haddaynay odhan lahayn wa innaa in shaaa allaahu lamuhtaduun weligood may hanuunayn bay yidhahdeen barakadii tacliiqa mashii'ada ay ku xidheen waxay markaa heleen in markaa ilaahay ku hanuuniyey oo ay markaa halkaa ku joojiyeen su'aalihii ay joojiyeen xukunkiina fuliyeen su'aalaha ay samayn jireen su'aalo markaa tacanuta ayay markaa la iman jireen wakhtiyada qaar bay odhan jireen ku rumayn mayno xataa nara allaha jahra mar bay odhan jireen yacni ilaahayba na tus haddaanad ilahay na tusin kuma rumaynayno marka su'aalaha su'aashii aashii tacanut iyo jikaar looga jeedaa iyo ictiraab waxay noqonaysaa mid madmuumay noqonaysa mid madmuumo xun ayay noqonaysa su'aalaha takallufka ku jirana waxay noqonayaan su'aalo aan fiicnayn qaacido guud nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam haddaan shay idin amro shaygaa la kaalaya intaa kari kartaan ka sameeya fa'tuu minhu ma istatactum intaa awoodi kartaan ka sameeyo kala kaalay waxay ahlucilmigu ka qaataan shaygii lays amray oo sharcan laynagu amray oo nebigu amray calayhi salaatu wasalaam haddii waxna laga awoodi karo waxna aan la awoodi karin qadarka la awoodi karo in lala imanayo inta la kari karo haddii lala yimaadana inta kale inaan qofka waxba ka saaray laa waajiba maca alcajzi waa kay culammadu qaacida yidhaahdaan waajib jiraa ma jiro awoodi waa la awoodi waayey la jirkeed shaygii qofku kari waayaa ee waajibu waa ka dhacaya salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan fain lam tastatic fa calaa janbin waxaad tukataa adigoo taagan haddaad kari kari weydo taagnida fadhi ku tuko haddaad kari kari weydo fadhiga adoo dhinac u jiifa tuko dhinacana ruuxu wuxuu u jiifsanayaa sida qabriga loo dhigaayo jirjirka waxaa ka horaysa dhinacu jiifka ka horeeya ya fain lam tastatic facala janbin facala alqafa lama odhan dhinacu jiifsaa la yidhi dhinacna dhinaca midig baa loo jiifsanaya hadduu kari karaayo dhinacaasuu u jiifsanaya qofkii bukay ama loo jiifinaya hadduu dhinacaa awoodi waayana dhinaca bidix ayaa loo jiifinaya sidaa gudubkaabaa loo jiifinayaa wejigiisu qiblada eegaayo sidaa garanaysaanba xabaasha in loo dhigo saasuu u tukanaya hadduu fadhiga ku tukan kari waayo dhinacyada markuu awoodi kari waayuu jirjirka u jiibsanaya jirjirka markuu u jiibsanayana cagaha ayuu xagga qiblada u jeedinaya si waxa weeye ishaarada intuu kari karo wejigiisu qiblada u qaabili karo ile waxaweeye iima baa lala imanaya ishaaro ayaa lala imanayaa masalan culammadu waxay yidhaahdeen qofkii wuxuu awoodi kari waayey zakaatulfitrigii ku waajibay isagiiyo caa'iladiisa ayuu wada awoodi waayey intuu kari karu marka ee awoodo ayuu bixinaya quudka habeenkiisa maalintiisa wixii ka dheeraada ayuu markaa bixinaya hadday fitradii dadka uu ka mas-uulkiiya isaga wada gaari karto waa ka bixinaya hadday wada gaari kari weyday isagiiyo intay ka gaadho ayuu ka bixinaya haddii waxa weeye isaga xataa ay gaari weydo ay noqoto bacdulfitrati sakaatulfitrigii qadar ka mid a masalanoo kale kiilu haya dheeraadka aquudka ah quudka habeenkiisa iyo maalintiisa ka badan ma hayo intaa uu kari karu bixinaya wax kalena ma saara faida amartukum bishayin faatuu minhu ma statactum intaa kari kartaan kala kaalaya wahaakada waxaa kaloo laga qaadanayaa istiaacada in axkaamta ku xidhan tahay waida nahaytukum can shayin fadacuuh nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaan shay idinka reebo markaan shay idinka reebo shaygaa ka taga waxaa laga qaadanayaa shayga uu nebigu reebaa inuu noqonayo in laga tagaa shayga uu nebigu reebaa inuu xaaraan noqonayo imaatinka lala imanayo in laga tagaana waajib noqonaysa annahyu yaqtadii ataxriim nahyigu wuxuu keensanayaa xaaraantinimayn buu keensanaya wax xaaraannimada ka leexinaya haddaan la helin xaaraannimo ayaa lagu xambaaraya waxaa kaloo xadiidka laga qaatay anna annahya awkadu min alamri nahyigu waa ka adag yahay amarka waayo markii amarka la sheegayey maxaa la yidhi faida amartukum bishayin faatuu minhu ma istatactum nahyiga markii la sheegayayna waidaa nahaytukum can shayin fadacuuh ma istatactum lama odhan sababtu waxay tahay eh, nahyigu waa in markaa wixii la yska daayo aan lala imanin buu keensanayaa ruux walibana waa kari karaa shaygii la reebay inuu iska daayo waa awoodi karaa oo dee wuxuu noqonayaa waxaweye tarkigu yani waxaweyaan cadamu lficli ficilkii inaanu la iman oo biqasdin uga tago haddii xataa biqasdin aanu uga tegin dee waxaweeye dembigii baa ka hadhaya ajarkii baanu yeelanayn laakiin nahyiga waxa la reebay hadduu uga tago manhiga almanhiyu canhu inuu ka reebtoomaayo iska daynaayo qasad caynkaasoo sharciga uu ku camal falayo ilaahay dartiiya hadduu uga tegey wuxuu noqonayaa musaab mid la ajar siinayo oo laga ajar siinayo ayuu noqonaya haddaanu qasadkiiyo niyada caynkaasa uga teginna dembiga ayuu ka baxsanayaa laa calayhi walaa lahu ajarna ka heli maayo ka tegistaa dembina kuma qabo xadiidka kun iyo laba boqol iyo koob iyo siddeetan wa canhu bukhaariiyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hurayre qaala inuu yidhi su'ila anabiyu sala allahu alayh wasalam nebiga waxaa la weydiiyey ayu lcamali afdal camalkeebaa u fadli badan qaala iimaanun biallaahi wa rasuulih nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam waxaa ugu fadli badan iimaanun billaahi iimaan allah la rumaynaayo wa rasuulihi iyo rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam iimaan la rumaynaayo ayaa ugu fadli badan iimaanun waxay noqonaysaa khabarkii bay noqonaysaa mubtadihii mee mubtadihii wuxuu noqonayaa afdalulcamal buu noqonaya ay huwa camalka ugu fadliga badani asu'aalu mucaadun fi ljawaab afdalulcamal bay ku dhacaysa marka qiila waxaa lagu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam uma maada dabeed maxaa ku sii xiga qaala wuxuu yidhi aljihaadu fii sabiili illah waxaa ku xiga jihaadka ilaahay waddadiisa loo jihaadaayo ayaa ku xiga qiila waxaa lagu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam uma maada dabeedna maxaa ku sii xiga qaala wuxuu yidhi xajun mabruur xaj lagu samafalay ayaa ku xiga muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay almabruuru ka lagu samafalay huwa aladii kii weeye laa yartakibu saaxibuhu ka cidda u saaxiibkii aynay la imanin fiihi gudihiisa macsiyatan dembi ayna kula iman xajka wax dembiya aan lagu samayn baa waxaa la yidhaahdaa xaj mabruur ah yacni biri iyo khayrun baa lagula yimi wax dembiya dhexdiisa lagulama iman xadiidkani waxa uu sheegayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam in la weydiiyey camalka ugu fadli badan dabeedna wuxuu tilmaamay camalka ugu fadliga badan inuu yahay iimaanka allah iyo rasuulkiisa la rumaynaayo idan waxaa laga qaadanaya iimaanku inuu camal yahay bukhaari saxiixiisa wuxuu baabaystay baab ku saabsan eh, baabu maa ja'a ama baabu man qaala labada mid buu cabiraya ina aliimaana huwa alcamal iimaanku waa camalka oo iimaankii oo dhammi waa camal hadduu ictiqaadkiisii yahay hadduu odhaahyadiisii yahay hadduu ficiladii taacaadka la samaynayey macaasidana laga dheeraanaya yahay dhammaantii iyo camalkunbuu soo geliya wuxuu deliishanayaa adilada caamkaee bima kuntum tacmaluun iyo tilmaamaysa udkhulu ljannata bima kuntum tacmaluun adilada saa ku soo aroortay jannada gala camalkiinni dartii ku gala waa camalkiinni wanaagsanaa camalkaa wanaagsanna waxaa looga jeedaa iimaankii camalkii saalixa ahaaba camalkaa wanaagsan bay ku jiraan camalkaasay ku jiraan oo iimaan iyo camal saalixa ida ijtamacaa iftaraqaa waida iftaraqaa ijtamacaa hadday kulmaan oo isku meel lagu sheego way kala tagaan oo kale laba macnay noqdaan haddii midkood la sheego ka kale aan la sheeginna kii kalena waa soo gudagalaa kii kalena waa soo gudagalaa saxaabadii waxay weydiiyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam camalka ugu fadli badan dabeedna wuxuu tilmaamay iimaanun billaahi wa rasuulih waa camalka ugu fadli badan maxaa ku xigaa lagu yidhi aljihaadu fii sabiili illaah jihaadka ilaahay waddadiisa loo jihaado ayaa ku sii xiga waxaa laga qaadanayaa jihaadku inuu yahay min afdal alacmaal camallada ugu fadliga badan inuu ka mid yahay waynu tegi doonnaa kitaabaljihaad waa inugu dhow yahay insha allah waa u tegi doonnaa maxaa ku sii xigaa lagu yidhi wuxuu idhi xajun mabruur xaj lagu samafalaa ku xidha marka xajka mabruurka ahi inuu fadli badan yahaa laga qaadanaya oo baabka waxaweye wujuubka keliya ma ahayne baabu wujuubi alxaji wa fadlihi xajka waajibnimadiisa iyo fadligiisaba in la sheegaayo ayuu u baab ahaa marka xadiiskani wuxuu ka mid yahay adilada sheegaysa fadliga xajka sheegaysa ayuu ka mid yahay xajka mabruurka marka laga hadlayo wuxuu leeyahay dee asal iyo kamaal buu leeyahay asalka xajka mabruurka ahi wuxuu noqonayaa in waxawey xaj ilaahay dartii lagula yimi wax dunuubana aan lagu samayn yacni fisqi iyo afxumo iyo macaasi iyo dembiyo intaa midnaba aan lagula iman yacni sida markaa loo sameeyaa ma sahlana ya dadka xajinaya dee marka waxa weeye in yar baa de xajkoodu mabruur noqonaya siday u badan yihiin xaj mabruurnimadu kuma badna waayo haddii xan la sameeyo iyo haddii cay la sameeyo iyo haddii markayse markaa cid ogaan loo jiiro oo la dhibaateeyo kullu daalika macaasi bay noqonaysa waa dembiyo dee xajkii ka dhex dhacay xantaad qof xamataa waa dembi xajkii ka dhex dhacay ya cayda aad qof ku tidhaahdaa intuu kaa xanaajiyo waxa weeye waa dembi qofkii ka dhacay yacni jiirista qof aad garbisoo jiidhaa oo aad dhibaataysaa waxa weeye meelaha qaar baa zaxmada dadka qaarkood baa laga yaabaa dee inuu xoog leeyihiin oo ayna u aaba yeelin tii oday laga sheegayey oday soomaaliyeed war kal dambaynu xajinnaay raggaynaga celiye ya mala waa la jiidho markaasuu kal dambaynu xajinnaay raggaynaga celiye marka yacni waxa weeye wax kasta oo dembi ah waa xaj ka maran waata la yidhaahdo alrakbu kasiirun waalxaaju qaliilun waa mahmaah ya cidda xaj u safartaa way fara badan tahay cidda xaqiiqatan xajidaana waxaa loo jeeda xajka mabruurka waa yar alrakbu kasiirun waalxaaju qaliilun waaya kamaalkiisuna wuxuu noqonayaa dee inuu taacaadka iyo khayraadkana aad u fara ay ka mid tahay yacni hadal wanaagsan iyo gacan furan xadiis baa ku soo arooray tilmaamaya biru lxaji icaamu acaami wa tiibu alkalaam sheekh albaani waa quweynaya xadiiskaas waa xadiis marfuuca samafalka xajku biru lxaji icaamu acaami wa tiibu alkalaam waa in cuntada dadka la quudiyo oo wax la bixiyo sadaqadda iyo markaysa markaa wax bixinta la farabadiyo wa tiibu alkalaam iyo hadalka wanaagsan taasina waxay noqonaysaa kamaalkiisay noqonaysaa waxaa jira haddaba axaadiis kale oo sheegaysa afdalu acmaalkaoo acmaal kale sheegaysa camalkee ugu khayr badan asalaatu calaa waqtiha riwaayaadka qaarkoodna awalka ku qaydaya awali waqtiha biru lwaalideynka la sheegaayo jihaadka la dambaysiinayo marka waxa weeye xagga marka haddii laga eego axaadiista soo aroortee mawduucyada ku saabsani way kala duduwan yihiin camalladay sheegayaan laakiin camalka dhammaan ugu fadliga badani waa maxay waa iimaanu billaahi wa rasuulih isagu waa afdal laakiin ashyaada kale waxay noqonaysaa min afdali acmaal in laga tilmaamayo ama dadka qaarkood baa nisbadooda marka la eego midbaa u fadli badnaanaya ruux baa laga yaabaa waalidde inuu leeyahay oo waalidadiisii u nool yihiin oo dee inuu u samafala labadiisa waalid dee waa ka horraysaaba jihaadka jihaadka waaba ka horraysa ruux baa laga yaabaa inaanu waalida lahayn oo waalidadi dhinteen ya isagana waxaweeye camalo kale ayaa marka waxaweye isagana u horeeya ruux baa laga yaabaa inuu marka xoole leeyahay xaj la iman karo oo deedna xajkii loo sheegay mid kalean xoole lahaynoo isagu faqiir ah oo isaga markaa dee aan xaj markaa laba iman karin marka waxaweeye nisbada dadkii bay ku kala duwantahy marka culammadu waxay ku kulmiyaan ashyaada min afdali alacmaal min in la geliyo waa ku kulmiyaan yani waxa weyaan ay yidhahdaan mid waliba waxa min afdal acmaal wey yani siay yidhahdaan laakiin kolley mutlaq waxaa noqonayo o dhammaan ugu fadli badan iimaanka allah iyo rasuulkiisa la rumaynayo isagu waa afdalkii laakiin ashyaada kale min afdal ayay marka ku dhacayaan si loo kulmiyo ama nisbada dadka qaarkoodba mid u fadli badan tahay qof baa laga yaabaa salaaddii iyo zakadii iyo soonkii inuu ku fiican yahay laakiin ashyaadan kale noocan ma uu ka gaabinayo markaasaa loo sheegayaa inuu ashyaadan la yimaado yani loo sheegaya wuxuu ka gaabinayey ayaa la odhanaya nisbadaada waxaasaa ku fadli badan wahaakada xadiidka canhu bukhaari iyo muslim abu hureyre waxay ka soo wariyeen qaala inuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam waxaan ka maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo man xaja ku kastoo xajiya oo falam yarfus aan af afxumo la imanin cay iyo wax la mida cay iyo wax la mida aan la iman walam yafsuq aan faasiqnimo la iman bimacnaa dembi aan la iman rajaca ka yowma waladathu ummuh rajaca wuxuu noqdaa ka yowma waladathu ummuh sidii maalintii hooyadii dhashay uu dembi ka ahaa ayuu noqdaa oo bimacnaa isagoo dembi ka maran ayuu xajkii ka soo laabtaa ka yowma mise ka yowmi yah miyey kor dhigantay mise waa hoos dhiganta hoos dhiganta badankiinu saas idiin waray waaya waxa fiican in la kordhigo ka yowma waladatu ummuh kordhiga fiican wejiga kale kolle waa bannaan yahay oo waa jaaza wajaaze weeye laakiin sida fiicani waa kordhiga waxay noqonaysaa mabni oo ficil mabniya loo idaafeeyey rajaca ka yowma waladatu ummuh wuxuu noqdaa sidii maalintii hooyadii dhashay uu dembi ka ahaa buu noqdaa mid dembi ka maran oo dunuubtii sakaa'irtoo dhan baa lagu dhaafayaa kabaa'irtana waa lagu dhaafayaa hadduu towbadda raaciyo towbadda la yimaado kabaa'irtu waxay u baahan yihiin towbad bay u baahan yihiin laabudda min towba towbad bay u baahan yihiin muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay marka xadiisku wuxuu tilmaamayaa ruuxii xajiya oo shardiga ku xidhani maaha xaj oo keliya halkaa dadka qaarkood waa dee qalad bay fahmeen oo qaar baa waxay moodayaan ku kastoo xajka markaa waxaa tagaa inaan xabba dembiga ku hadhin war shuruudaha ku xidhan sida loo xaqiijiya adagta yaa saddex shartaa meesha isdaba yaalla man xaja laguma day intaa keliya falam yarfus waa inaan wax caya iyo wax afxuma aanu markaa la iman afkiisaas intuu xajka ku jiro dhan ya waa afxumiyo dembiya waa inaan kaga dhicin walam yafsuq wax dembi iyo faasiqnimo ana waa inaanu la iman ayankan wuxuu doonaba ha noqdee waa inuu intaa ka madhan saddexdaa sharti markuu kulansado ayuu muxuu noqonayaa rajacaka yowma waladatu ummuh riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan rajaca min dunuubihi ka yowma waladatu ummuh oo min dunuubihi bay ku darayaan bacdu riwaayaat marka saddexda shardi markay kulansan yihiin baa xukunkaasi ka dhalanaya wain tarattaba calaa shartayni shayun fabilxusuuli lishartayni waatuu yidhahda saaxibu almaraaqi haddii uu ka sababo laba shardi laba shardi hadduu ka dhasho shay wuxuu ku dhacayaa labada shardi in la wada helo haddaan labadii shardi la wada helin jawaabu shardiga la heli maayo jawaabu shardiga la heli maayo masalan hadduu markaa ninku yidhaahdo yacni in kharajti ila asuuqi fakallamti fulaanan fafacalti kada shay kale haddana ku daro fa anti taaliqun goormay furmaysaa saddexda sharti marka la wada helay furmaysa haddaan saddexdii la wada helin oo marka waxa weeye ay kala dhinmaan dee ma furmaysay noqonayso waxaa laga qaadanayaa xadiiskan fadliga uu xajku leeyahay ayaa laga qaadanaya xadiiskan xadiidka kun iyo laba boqol iyo saddex iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo afar iyo sagaashan wa bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hureyre ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal in rasuulki ilaahay uu yidhi alcumratu ilcumra cumrada yani la sameeyo ilalcumrati cumrada kale laga gaadhaayo haddana cumradii labaad la sameeyo kafaaratun lima baynahumaa yacni in la cimraysto haddana mar kale la cumraysto kafaaratun ay mukafiraatun waa qaar markaa daadinaya lima baynahumaa wixii u dhaxeeyo dembi a daadinayaan kafaara la sheego masdarkii ah waa la ifraadiyey waxaa loo jeedaa mukafirataani yani markaa macnahaasaa loo jeeda lakiin waxaa loo ifraadiyey masdarnimada daraaddeed waalxaju almabruuru xajka lagu samafalayna laysa lahu jazaaun ila aljanna abaalmarina aan janno ahayn ma leh waa abaalkiisu waa janno un hadduu xajkaasi xaj mabruura yahay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay waxaa laga qaadanayaa cumrada lagu celcelinayo in markaa dembiyadii u dhexeeyey ee sakaa'irta inay daadinayaan ayaa laga qaadanaya ina alxasanaatu yudhibna sayi'aat xasanaadku waxay tegsiinayaan dembiyaday tagsiinayaan waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya xajka mabruurka ah abaalmarintiisu inay janno tahay xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wacan caaishata radia allaahu canha qaalat qultu yaa rasuula allah nara aljihaada afdal alcamal waxaan ku idhi bay tidhi caaisha rasuulka sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahayow nara aljihaada waxaannu ku ogsoonnahay jihaadka waxaannu ku ognahay waa ru'ya cilmiya afdala alcamali camalka ugu fadli badan inuu yahay baannu ku ognahay afalaa nujaahidu ma jihaadna haddaannu dumarka nahay faqaala wuxuu idhi laakin afdal ljihaadi xajun mabruur lakunna iyo laakiin labadaba waa loo dabdiyaa oo labada xarakaba waa jiraan laakiin afdaluljihaadi ha yeeshee jihaadka ugu fadliga badani xajun mabruur waa xaj lagu samafalay weeye xaj lagu samafaloo dembi aan lagula iman weeye kaasaa jihaadkii ugu fadli badnaa waxaa kaloo loo dabdiyey lakunna waxaa idiin sugnaaday haddaad dumarka tihiin afdaluuljihaadi jihaadkii ugu fadliga badnaa xajun mabruur ka bedel ama markaysa waxaan yani eh, huwa u qadaro xaj mabruura idiin sugnaaday ama huwa afdalu jihaadku xajun mabruur waa xaj marka waxa lagu samafalay rawahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiiska soo wariyey wuxuu kaloo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam calaykunna jihaadun laa qitaala fiihi alxaju waalcumra korkiinna waxa saaran dumarow jihaad aan dagaal ku sugnayn jihaadka aan dagaalku ku sugnayn waa maxay waa alxaju waalcumra waa xajka iyo cumrada weeye waa xajka iyo cumrada weeye waxaa xadiiska laga qaadanayaa inaan jihaadku dumarka waajib ku ahayn baa laga qaadanaya oo inay naftooda ku jihaadaan oo dagaalamaan inaynay faral ku ahayn oo laayna saarayn baa laga qaadanaya way dhici jirtay dumarka qaarkood inay jihaadaanoo dagaaladii ay ka qayb galaan oo markaysaa umu cumaara waxay u dagaalami jirtay sida raggu u dagaalamaan ayay u dagaalami jirtay goobaha qaarkood oo nabiga calayhi salaatu wasalaam agtiisay ka dagaalamaysay iyadoo yacni cidda nebiga agtiisa ka dagaallamaysaaba ay yarayd ayay waxay ka mid ahay dadkii koobnaa ee nebiga agtiisa ku soo hadhay ee diriraya dagaalamayey ayay ka mid ahay marka dumarka qaarkood inay jihaadi jireen waa jirtaa inay waxaweeye ghasawaadka raaci jireen waa jirtaa inay waxa weeye dawayn jireen dadka markaa dhaawacma waraabin jireen u adeegi jireen kullu daalika waa jirtaa laakiin mid waajib ku ahayd may ahayne fadiilo ay samaynayaan ayay ahayd waxaa laga qaadanayaa jihaadku inaannu dumarka faral ku ahayn baa laga qaadanaya naftooda inay ku jihaadaan oo dagaalamaan in dumarka aynay waajib ku ahayn baa laga qaadanayaa laakiin xajku waa ku waajibayaa oo waxa weeye waajibaadka dee dadka uu ku waajibayay ka mid yihiin haddii ay awoodi karaan xadiiska kun iyo laba boqol iyo shan iyo siddeetan wa canha caaisha wuxuu ka soo wariyey muslim damiirka wuxuu u celinayaa saxaabiyadda ka horraysuu celinaya taradiga sida badan waxay sameeyaa markuu magaca sheego yacni isimka markuu sheego ayuu taradiga samaynaya ana rasuul allahi sala allahu alayh wasalam qaala miya qadaranta halkaas ya marka anna la yidhaahdo waxba qaala la odhan maayo qaaladu waxay ka dambaysaa masalan qaala hadday noqon lahayd innay noqon lahayd laakiin hadda waxa weye qaaladu rasuulka markii la sheegay ayaa qaala la yidhi qaala maa min yowmin maalinima jirto maalintaasoo akara ka badan min an yuctiqa allaahu inuu ilaahay xoreeyo fiihi maalinta af carabiga alyowm waa mudakar sidaasaa damirka loogu celinayo looga dhigay mudakar laakiin innaga waa mu'anas afkeenna cabdan addoon uu ka xoreeyo min annaari naarta uu ka xoreeyo min yowmi carafa maalinta carafa rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey ziyaada la socotay oo kollay uu markaa sheikhu ikhtisaaran u xadfay ziyaadadaasoo ah wa innahu layadnuu suma yubaahi bihim almalaa'ikata fayaquulu maa araada haa'ulaa waxaa loo jeedaa yowmu carafo carafa la joogo marka ilaahay waa soo dhowaadaa maalintaa carafa kadibna wuxuu markaa eh, ugu faanaa oo uu ka ag ammaanaa addoommadaas malaa'igta ayuu ka ag ammaanaa oo ugu faanaa fa yaquulu wuxuu yidhaahdaa maa araada haaulaa kuwani maxay doonayaan kuwan ixraaman ee tadarrucaya ee marka waxa weeye bannaankan isugu soo baxay carafa maxay doonayaan markaasuu dabeedna ilaahay yacni marka uu ka xoreeyaa yani waxa weeye markaa khalqi fara badan naarta ka xoreeya marka waa maalinta ugu xoraynta badan rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey waxaa laga qaadanayaa maalinta carafa siday u fadli badantaha laga qaadanaya looma jeedo cid aan carafe joogin ee fadligan khaaska ah waxa u sii gaar yahay ee carafe dadka jooga ayuu u sii gaar yahay maalinta carafa marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal maalinta carafa in khalqi fara badan ilaahay naarta ka xoreeyo saas aawadeed ay tahay min afdali ayaam maalmaha ugu fadliga badan inay markaa ka mid tahay way isweydiiyaan culammadu beledada kale marka la joogo ma la samayn karaa in masaajidda la ysugu yimaado maalinta carafo ilaahay lagu baryo culammada qaarkood baa yidhi markaa dee iyadoo la shabahayo dadka yacni markaa xujaajta ah iyo ducada badan ay la imanayaan insaan la sameeyaa way fiicantay bacdi baa yidhi laakiin wax daliiloo ku soo arooray ma jiro nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisuna inay samayn jireen lama soo naqlin saas aawadeed yacni waxa weeye ururkaa la soo ururaya maalinta carafa oo markaysaga inta meelaan carafa ahayn lagu soo ururo yacni la odhanaayo aan ku ducaysanno ducada markaa farabadinno ta noocaasi daliil ma leh xadiidka dabacdaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo sagaashan iyo toddoba wa can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaal ibnu cabbaas waxa uu sheegay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi cumratun fii ramadaana tacdilu xajatan aw xajatan macii cumratun cumro fii ramadaana ramadaan gudaheed la cumraystaa tacdilu waxay u dhigantaa xajatan xaj bay u dhigantaa aw ama waxa uu yidhi xajatan macii xaj la jirkayga ahaaday ayay markaa u dhigantaa oo aniga layla xajiyey muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay xadiiskanna waxaa laga qaadanaya fadliga ay leedahay cumrada ramadaan fadliga ay leedaha laga qaadanaya qof dumara ayaa doonaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam inay la xajido xajkii bay dabeedna markaysa markaa ka tegey markaa lamay xajin markaasay dabeedna soo cumraysatay adigu calaa kulli xaal gabadhaasu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam cumratun fii ramadaana tacdilu xajatan aw xajatan maci cumro ramadaan dhexdeed dhacdaa waxay u dhigantaa xaj markaa la jirkayga ahaaday ama xaj bay u dhigantaa wa shakun min araawi ma tacdilu xajatan keliyuu yidhi mise tacdiilu xajatan maci ayuu yidhi taasaa marka waxa weye raawiga ka shakiyey koley riwaayaad kaleoo xajatan yani macahu inay u dhiganto tilmaamaysaana waa jiraan oo sidaan waa la soo wariyey marka waxaa laga qaadanayaa fadliga cumrada ramadaan gudaheed la cumraysta ay leedahay ayaa laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ramadaan gudaheed ma cumraysan mar qura ma dhicin afar goor buu cumraysto inuu marnaba ramadaan cumraystay ma dhicin oo ficil ahaan uma samayne qowl ahaan ayuu dee u booriyey oo fadligeeda u sheegay inta uu cumraysanayaba ba nebigu calayhi salaatu wasalaam marun dee xajka ay ku jirtay mooyaane oo qiraankii ay ahayd mooyaane marka gaarnimada marka laga eego dulqacda ayuu cumraysan jiro afarta goorba ay dhacday cumradu ilihii xajkay dhacday taasna wuxuu doonaya nebigu calayhi salaatu wasalaam caadadii carabtu u qabtay inuu buriyo oo carabtu waxay u qabeen bilaha xajka in la cumraysta inay tahay min afjari alfujuur waxyaalaha fujuurkaee xumaanta ah waxa ugu sii fujuurka iyo xumaanta badanba inay ka mid tahay waa inay bannaanayn markaysaa bilaha xajka in cumro lala yimaadaa agtooda waxay ahayd dembi markaysa marka aad yo aad u weyn yani min afjar ilfujuur bay u qabeen marka caadada caynkaasa ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ibtaalinayey marka ficil ahaan uma samayn cumrada ramadaan laakiin marka qowl ahaan ayuu sidan fadligeeda u sheegay bacdu ahlicilmi baa yidhi waxa weeye ta uu nebigu sameeyey dee kasii fadli badan tan baa fadligeeda laynoo sheegaye ta kale fadligeeda dee markaysaga laynooma sheegin tuu nebigu sameeyaana kollayba afdal ah culama saa u dhigay waa jiraan calaa kulli xaal yani laakiin taasi marka waxa weeye markaa daahir ma aha daahir ma aha cumrada ramadaan yacni fadli khaasay leedahay oo markaysaga loo sheegay nebigana calayhi salaatu wasalaam inay u suuro weyday oo acdaar markaysa ay ka manciday ile markaa sunno weeyaane oo markaysaa khayrkeedu la yimi ayaa markaa lagu xambaaraya xadiidka kun iyo laba boqol iyo toddobiyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo laba boqol iyo siddeed iyo sagaashan wa canhu ibnu cabbaas wuxuu ka soo wariyeen bukhaari iyo muslim anna imra'ata nin qof dumari qaalat ay tidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow ina fariidaة allahi calى cibaadihi fi اlxaji adrakat abi shaykhan kabiira ina fariidat allahi faralkii ilaahay calaa cibaadihi addoommadiisa uu ku faral yeelay filxaji xajka uu ku faral yeelay gudihiisa inay xaj la yimaadaan adrakat waxay soo gaadhay oo soo haleeshay abii aabbahay ayay soo haleeshay shaykhan xaaluu oday yahay waa xaal shaykhaasoo kabiiran weyn oday da'a isagoo ah ayaa faralkii xajku soo haleelay bimacnaa ku waajibay yacni ku waajibay laa yahbutu cala alraaxila shaykhaasoo waa sifo labaad ka dhig ama xaal ka dhig shaykhan in laga xaaleeyo oo waxa weeye takhsiis bay qaadatay ee kabiiran baa lagu sifeeyey ama sifo labaad laga dhigo odaygaasoo laa yahbutu aan ku sugnaanayn cala araaxilati daabadda korkeeda aan ku sugnaanayno haddii daabad lagu qaado lafteeda aan xamilayna ka dhacaya afa axuju canhu ma ka xajiyaa qofkaa dumaraa ku odhanaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo su'aashaa weydiinaysa qaala wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam nacam haa yacni ka xaji muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna waxa uu tusinayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam qof dumara waxay weydiinaysaa aabbaheed oo gaboobay oo da ah oo aan socon karayn haddii daabad lagu qaadana aan daabadda inuu yacni markaa inuu ku sugnaado aan xamilayn ee ka dhacaya oo bimacnaa lamana qaadi karo mana socon karo isagoo caynkaasaa xajku ku waajibay xajkii makaa xajiyaa saasay nebiga weydiisay calayhi salaatu wasalaam nebiguna wuxuu yidhi haa fa daynu ullaahi axaqu an yuqdaa daynka ilaahay baa u xaqnimo badan in la gudo oo daymanka khalqiga deynka ilaahay baa uga mudan oo uga xaqnimo badan marka in la gudo markaa sidaas aawadeed waxaa laga qaadanayaa qofkii xajku ku waajibay oo xajkii aan awoodi karaynin oo aan marka waxaweeye in la qaado iyo in marka waxaweye uu socdo midnaba aan kari karayn in laga xajin karo laga qaadanaya in laga xajin karo ayaa laga qaadanaya oo alxaju binniyaaba in lagu xajiyo niyaabo qofkii laga naa'ib yahay ayuu markaa xadiisku daliil u yahay ahlucilmiga qaarkood waxay waxay ku gaar tahay faralkay ku gaar tahay oo xajka qofka laga naa'ib noqonayo bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen faralkay ku gaartee sunnuu ma soo geliyo waayo ta nebiga la weydiinayaa faralkay ku saabsanayd faralkiiyo sunnahana dee farqaa u dhexeeya farqi ayaa markaa u dhexeeya culamada qaarkoodoo waasiciyey waa jiraan oo yidhi waxa weeye haddii markaa faralkii ay ku bannaan tahay sunnahana waa ku bannaan tahay culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen yacni markaa faralka ayay ku gaar tahay waayo ina fariidat allaahi calaa cibaadihi fi lxaji adrakat su-aashu waxay ku saabsanayd faralkay ku saabsanayd ilxaaqa markaysagaa sunnaha la haleelinayana nadar baa ku sugan bay yidhahdeen bacdu ahlicilmi culamada qaarkoodna waa haleeshiiyeen waxaa laga qaadanaya oo kale haddii qofku aanu xajkii socon karayn laakiin la qaadi karo oo qaadistii uu xamilayo in qaadista lagu xaji siinayo inta la qaado in qaadistaa lagu xaji siinayo ayaa laga qaadanaya oo aan markaa waxawe la odhanayn waa laga xajinayaa waayo xaaladda uu nebigu ruqseeyey waa xaalad yacni qofku aanu soconna karayn in la qaadana aanu xamilayn oo ku sugnaanayn xaaladdaasay ku gaarahay marka xaaladdii su'aashu ku saabsanayd keliya ayuunbaa markaa niyaabadu iman kartaa laakiin qof markaa xamilaya in la qaado niyaabadii ma imanayso oo lagama naa'ib noqon karo xadiiska dabcdaha qaarkoodna waa wa can laqiit bni caamirin radia allaahu canhu annahu ata nabiya sala allahu alayh wasalam laqiid waxa uu sheegay laqiid ibnu caamir iyo laqiid ibnu sabira iyo yacni markaa magacyo kala duwan baa kollay loo soo naqliyaa magiciisa marka marna awowgaa loo nisbeeyaa marna aabbaha loo nisbeeyaa waa laqiid ibnu caamir ibnu sabira ayaa la yidhahdaa marka axaadiista qaar waxaad ku arkaysaa laqiid ibnu sabira iyadoo la odhanayo marka waa nisba ila aljad yani markaa weeyaan anahu ata nabiya sala allahu alayh wasalam inuu laqiid u yimid nebiga calayhi salaatu wassalaam oo faqaala uu yidhi ina abii shaykhun kabiirun aabbahay waa oday weyn laa yastatiicu alxaja wala alcumra ma kari karaayo xajka wala alcumrata cumradana ma karaayo oo inuu xajiyayo inuu cumraysto midna ma awoodo wala dacana mana kari karayo safarka ma kari karayo waxaa loo jeedaa rakuub in la saaro oo raaxilo iyo daabo markaysaga lagu qaado taana ma awoodi karayo daabad lagu raro oo bimacnaa sidaa lagu qaadana ma kari karo qaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wassalaam xujja can abiika wactamir xujja xaji can abiika aabbaha ka xaji wactamir cumraysana oo ka cumraysaa loo jeeda wactamir can abiik tahoraa daalli u ah kana cumrayso xajkiiyo cumradaba ka sameeyo niyaabo kaga samee rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey watirmidiyu tirmidina waa soo wariyey wa qaala xadiiun xasanun saxiix waxaanu idhi waa xadiis xasana oo saxiixa buu yidhi waa xadiis xasana oo saxiixa weeyaan buu yidhi xadiiskan waxaa laga qaadanayaa ruuxii aan awoodi karayn xajkii iyo cumradii in markaa waxa weeyaan socodna aan ku kari karayn in la qaadana aan xamilayn oo ku kari karayn in laga xajin karo oo laga naa'ib noqonayo ayuu xadiisku daliil u yahay taasuu daliil u yahay waxaa kaloo la mid ah ay yidhahaan culammadu qofkii aan isagaan faralkii xajin ka dhintay yacni waxaweye faralkii xajka ayaa saaraa oo waa faral buu ku noqday xajku dabeedna waa dhintay isagaan xajinnin markaana waa laga xajinayaa waana laga cumraysanayaa iyaduna waa saas si laeg weeye oo dee kan waa uga sii awlaysan yahay kaa hore dee waaba noolaa laakiin kani waa dhintay markaa dee kama suuragal ahaa Eh, inuu markaa waxa weeye xajiye iyo inuu cumraysta toonna marka haddii waxa weeye kii noolaa ee aan kari karayn ay markaa u bannaanaatay in laga xajiya ay bannaanaatay in laga xajiya ay bannaanaatay faralkii waxay ku tusinaysaa kii ka dhintay isagaan faralka xajinna in laga xajiyaa inay iyaduna bannaan cala sabiili awla taasaa laga deliishanaya waxaa kaloo laga deliishanaya eh, cumrada lafteedu inay waajib tahayna waa laga deliishadaa culammada fuqahadu waa isku khilaafaan cumradu ma sunna ma waajibba madaahibtu waa ku kala duwan yihiin laakiin alqowl araajix waa in cumradu waajib tahay wujuubkeedana waxaa u daliila amarkan wactamir cumrayso walamru yaqtadi lwujuuba amarkuna waajibnimo ayuu keensanaya waajibnimo ayuu keensanaya waxaa kaloo u daliila xadiiskii aynu soo marray riwaayadii aynu soo naqlinay oo tilmaamaysay calaykuna jihaadun laa qitaala fiihi alxaju waalcumra waxaa dumarow korkiinna saaran yacnii calaadu waxay sheegaysaa wujuubkiibay tilmaamaysa korkiinna waxaa saaranoo ku waajiba jihaadun laa qitaala fiih jihaad aan dagaal lahayn alxaju waalcumra xaj iyo cumra ayaa korkiinna saaran haddii la yidhi waa saarantay korkiinnana waxaa laga qaadanaya waajibnimadii baa laga qaadanaya idan cumradu inay waajib tahayna xadiiskaasi daliil buu u yahay dadka qaarkood odhanaya waxa weeye waalidkay ka xaji caynkaa odhanaya oo marka waxa weeyaan weliba waalidkiina laga yaabo dee inaanu faralkiiba la imanin yacni cumradoo kale markaa kuma baraarugsana yacni marka qofka ay wakiilanayaan ama ay odhanayaan ka xaji ee lacagta u dhiibayaan kuma odhanayaan xaj iyo cumro ka samee waa inaad xaj iyo cumro labadaba ka samaysaa yacni sidaas marka ku odhan maayaan laakiin waxay ku odhanayaan xajun bay ku odhanayaan ilaa ay dhacdo dadka qaarkood dee sidii kamaalka ahayd inay u samayn oo waxaweeye cumradiina naftiisa uu ka dhigay qaarkood sida laga sheegay yacni xajkiina uu qofkii loo diray oo la yidhi ka xaji ay ka xajiyeen cumradiina naftiisa uu ka cumraystay marka tan noocaasa yacni waxa weeye sida saxani waa in marka la xaj iyo cumro ka wada samee marka la yidhahdo sidan markaa nebiguba yidhi calayhi salaatu wasalaam xuja can abiika wactamir waa inuu yidhaahdaa yacni marka aabbahay yacni kana xaji kana cumrayso sidaasoo kale labada arrin inuu isugu daro markuu u diraayo weeye qofka samaynayaana yacni markaa inuu u wada sameeyo weeyaan xadiidka kun iyo laba boqol iyo sagaal iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol wa can isaaib ibni yaziida radia allaahu canhu qaala xuja bi maca rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam fii xajati alwadaac ama fii xajati alwidaac xijana waa loo dabdiya saa'ib ibnu yaziid waxau yidhi xuja bii waa layla xajiyey buu yidhi maca rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay la jirkiisa fii xajati alwadaac ama fii xajati alwidaac waawga in la hoos dhigo iyo in la kordhigo labadaba loo dabdiyey widaac marka la yidhaahdo waxa waa masdarkii weyi waa daca mastarkeedii weeye lifaacal alficaal walmufaacala wadac marka la yidhahdana waa ismu masdar ismu masdar weeye xajkii sagootiga gudihiisa ayaa layla xajiyey buu yidhi rasuulka sala allahu aleyh wasalam la jirkiisa bimacnaa waa lay xaji siiyey iyadoo cidi i waddo aabbihii baana waday riwaayaadka qaarkood ay sheegayaan wa ana bnu sabci siniin anigoo toddoba jir ah toddoba sano anoo jira ina toddobaad ah toddoba sano rawaahulbukhaariyu bukhaari ayaa xadiiskan soo wariyey xadiiskani wuxuu u daliil yahay ilmihii yaraa in la xajisiiyaa inay marka waxa bannaan tahay ayaa laga qaadanaya xajisiintii ilmaha yar la xajisiinayey inay bannaantaa laga qaadanaya xadiiska dambe ee soo socdaana waa sheegayaa marka dee haddii waxaweye ilmaha yari uu marka mumayis yahay isagaa loo laqimayaa yacni inuu marka waxa weeyaan yidhaahdo oo markaysaga uu ku dhawaaqo markaysa markaa yacni loo laqiimo xidhashadii uu xidhanaayey markaysa markaa xajka yani marka waxa lahaa saadhe saadhe meelaha markaysa marka waxaan yani marka wax la odhanayo wixii baa loo laqimaya meelaha wax la tuurayo haddii uu isagu tuuran karo isagaa la odhanaya tuur yani saas haddii aanu marka heerkaa gaadhinna ou yahay ilmo yaroo la sidoo kaleo aan mumayiz ahayn yacni waa laga odhanayaa waana laga samaynayaa tawaafka iyo meelahaasna iyadoo la sidaa lala maraya hadday tawaaf ka tahay hadday sacyiga tahay wakada markaysaa carafa waa la geynaya ashyaadaasoo dhan marka maxmuulan isagoo ah oo la sido ayaa la marinayaa oo markaysa marka waxaana la geynayaa carafadii haddii aan la gelin xaj ma jiro marka sidaas aawadeed waa in markaysa markaa la geeyaa waa in lala tawaafaa waa in lala saciyaa yani marka ashyaada saasaa loola samaynaya iyadoo la sido ayaa la marinaya marka waxa weeye ilmaha yar xajku waa u sugnaanaya xajkaa u sugnaanayaana sunnu noqonaya fadliga xajka iyo ajarka xajkana isaga ayaa yeelanaya isaga ayaa yeelanaya yacni hadhow hadduu markuu qaangaadho haddii xaj ku waajibo xajkaasi ka ridi maayo ka waajibkaa ka ridi maayo oo markan waajibaad ma saarayn oo qaangaadh ma ahayn yacni waxa weeye shuruudihii takliifku ma dhammayn marka sidaas aawadeed faralka xajka ah hadduu dib xaj kaga waajibo oo uu awoodi karo fariidat alcumri oo xajkii ah waa laga rabaa faralkii xajka waa laga rabaa kama ridayo kani sunnuu noqonaya kani sunnuu noqonaya xadiidka kun iyo laba boqol iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo kow wa can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma ana anabiya sala allahu aleyh wasalam laqiya rakban birawxaa ibnu cabbaas wuxuu sheegay in nabigu calayhi salaatu wasalaam laqiya rakban uu kula kulmay jamac safar ah birawxaa'i meesha rawxa la yidhaahdo waa meel makiya madiine u dhaxaysa laakiin xagga madiine u dhow xagga madiine u dhow fa qaala wuxuu yidhi man ilqawm qowmku maxay ahaayeen yacnii dadkani wa ayo qaaluu waxay yidhaahdeen almuslimuun muslimiin weeye waa muslimiin qaaluu waxay yidhaahdeen dadkiina man anta adigu kumaa tahay ma garanayaan rasuulka sala allahu alayh wasalam hore umay arag laakiin waa dad muslimiin oo islaamnimadu gaadhay oo islaamay wey qaala wuxuu idhi rasuulu ullah rasuulkii ilaahay baan ahay fa rafacat imra'atun sabiyan qof dumaraa sare waxay u qaadday ilmo yar oo sabi ah ayay sare u qaadday waxay ku tusinaysaa inuu ilmuhu aad u yaraa way qaadday fa qaalat waxay tidhi alii haada xajun kan xaj ma u sugnaaday kan xaj ma u sugnaado haddii la xajisiiyo xajkuma asaxaya qaala wuxuu ihi nabigu calayhi asalaatu wassalaam nacam haah yacni xaj waa u sugnaaday walaki ajrun adna ajar baa kuu sugnaaday rawaahu muslim muslim ayaa soo wariyey oo saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkan waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye ilmaha yar ee sabiga aan mumayiska ahayn in la xajisiin karo xajkaasina uu asaxayo xaj sunna'a ah weeye xajkaa waa asaxayaana alihaada xajun qaala nacam markaa xajkaasi inuu u sugnaanayo ayaa laga qaadanaya ajarka xajkayaa yeelanaya yacni dadka agtooda waxa caanbaxay hadal aan sax ahayn oo odhanaya carruurta yaryar wixii khayraadii ay la yimaadaan waalidadood baa ajarka iska yeelanaya warka noocaasi waa khalad oo sax ma aha waalidadaa ajarka yeelanaya oo ilmihii ajar loo qori maayo sax ma aha rufica alqalamu can alaaa marka uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaamna waxaa laga tilmaamayaa yacni qalam almu'aakhada in dembi loo qoro ayaa marka waxa weeye laga kor yeelay laakiin sawaabkii waa u sugnaanayaa oo isaga markaa lama kor yeelin oo lagama qaadin marka labada farqi baa ku jira xagga markaa xasanaadka iyo xagga dembiyada marka inuu xajkani isaga u sugnaanaayo waxaa ka dhalanaysa sawaabkiisi ajarkiisuna inuu u sugnaanayo waayo xaj baa u sugnaanaya macno ku sugani ma jiro haddaan sawaabku u sugnaanayn yacni waxa weeye waa ilmo yar oo lama odhanaayo sugnaanshaha xajka u sugnaanayo faral baa ka dhacaya oo hadda waxa weeye dadka waaweyn oo kale wakhtiyada qaar oo aan sawaab marka laga yaabo inaanu ka helin oo sababu la yimid daraaddeed yacni sawaabkii looga xirmaaniyo oo uu sawaabkii u waayo waxaa dhici karta in la yidhaahdo waxaa ka dhacaya faralkiibaa ka dhacaya faralkiibaa ka dhacaya oo qadi ma saara laakiin ilmaha yar sugnaanshaha xaj u sugnaado inuu sawaab ka helo mooye macno kale uu aqbalayaaba ma jiro macno kale uu aqbalayaaba ma jiro marka saas aawadeed sawaabkiiyo ajarka waxaa yeelanaya ilmaha ayaa yeelanaya ilmaha ayaa yeelanaya wakada axaadiista soo aroortay tilmaamaysa muruu awlaadakum asalaata lisabcin wadribuuhum calayha licashrin waxa weeye iyaduna waa saas si leeg waxay noqonaysaa uun ajarka inay iyagu yeelanayaan amaa walaki ajrun yaan la moodin in la leeyahay ajrulxaji adaa iska yeelanayo ilmuhu waxba kuma laha in laga tilmaamayo laakiin muraadka looga jeedaa waxay tahay maadaama adigu aad markaa la dadaashay oo aad xajisiinaysay oo manaasigta marinaysay oo marka waxa weeye wixii yani marka aanu samayn karin aad ka samaynaysay yani ajar baad ka helaysaa laakiin ajarka inay ka helaysaa ma diidayso thawaabku inuu ilmaha u sugnaanayo marka waa laba shay oo waxa weeye qofkii dee qof daaca kula dadaala amaba tusiya ayaaba mila ajrihi helayey man dalla calaa khayrin falahu milu ajri faacili kii cid khayr tusiya ka sameeyey ajarkiisa wax la miduu yeelanayo hadda waa kii tusiyey keliya u tilmaamay inuu saa yeelo bal ka warran markaysaga qofka markaa yani isagu la dhibaatoonaye marinaye ka warran yani sawaabkii waa helayaa ka kalena sawaabkii waa u sugnaanayaa ee ilmahanna waa u sugnaanaya macnaha laga tilmaamayaa saas weeye waayahay nebigu markuu ku yidhi manilqawmu qowmku maxay ahaayeen reer hebel may odhan ee almuslimuunay yidhaahdeen marka dee inay muslimiin iyo marka waxa saasoo kale la yidhaahdaa inay markaa bannaantaa laga qaadanay eh, laakiin mamnuuc ma aha in qabiil la sheegto oo la yidhaahdo reer hebel baanu nahay in la yidhaahdaa eh, waxba dhibi kuma sugna waayo waa de litacaarafuu bay soo gelaysa ya waxay soo gelaysaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu yani tacaarufkii iyo isgarashadii iyo isbarashadii iyo markaa taasay markaa noqonayso markaa diidi mayso in marka waxa weeye qabiilkii la sheegto markaa dhibi kuma sugna waa shay marka waxa yani bannaan weeye yaan la moodin in qabiilka la sheegto la yidhahdo reer hebel baanu nahay in la yidhahdo wax kale markaa in lagu faanfaanayo iyo wax kale aan looga jeedin yani markaa inay tahay qabyaalad inay tahay yaan la moodin way kala duwantahay qabyaaladda la diidayo iyo iyo tacaarufku waa kala duwan yihi oo in la yidhaahdo waxa weeye markaa dee reer hebel baanu nahay oo yaa tahay yacni qolo heblaayaan ahay inuu yidhaahdaa waxba dhibi kuma sugnaa waxa weeye waxaa qabaa'isha uu ilaahay dadka uga yeelay qabaa'il iyo qabiilooyin kala duwan si ay isugu aqoonsadaan ayuu marka uga yeelay laakiin si ay isugu dulmiyaan ama isugu xaqiraan ama isugu faanaan taa looma yeelin loomana sharciyeyn nabiguna calayhi salaatu wasalaam yani waxa weeye axaadiista qaarkood waa ku sheegay yani waxa weeye markaa qabaaisha markaysa waa ku tilmaamay waanu tilmaamay marka waxa qabaaishu siday usii kala mudan yihiin oo in waxa qurayshi yani ilaahay doortay waa tilmaamay in allaha istafaa kinaanata min waladi ismaaciil wastafaa qurayshan min kinaana wastafaa banii haashim min quraysh wastafaanii min banii haashim nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacnii ubadkii uu ama tafiirtii ismaaciil ka tegay nebi ismaaciil ilaahay wuxuu ka doortay kinaanu ka doortay kinaanana quraysh buu ka sii doortay qurayshna bani haashim buu ka doortay anna bani haashim buu iga doortaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeye inay almuslimiina yidhiin inay almuslimuuna yidhaahdeen oo yidhaahdeen muslimiin baanu nahay ma lagama qaadanayo lama odhanayo yacni waxay noqonaysaa qabyaalad bay noqonaysaa haddii markaa reer hebel la yidhahdo ma aha way sheegan jireen yani qaarkood muslimiinta qaarkood marka nebigu weydiiyo qolada ay yihiin man ilwafdu markuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam war wafdigu waa ayo qaaluu cabduqaysin waa reer cabdiqays waxay sheegteen yani qabiilkii ay ahaayeen nebiguna waa u taqriiriyey calayhi salaatu wasalaam ya markaasuu soo dhowaynayey oo uu sidaas marka waxay ku soo dhowaynayey nebigu calayhi salaatu wasalaam wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk